bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu faslun min ashirki ficlu man yatabaraku bishajaratin aw xajarin aw buqcatin aw qabrin aw naxwiha yatakhidu dalika almakaana ciidan wa bayaani ana aziyaarata tanqasimu ilaa sunnatin sunniyatin wa bidciyatin wa shirkiya هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر mutakhidan lidalika almakaani cidanka ficli caabidi alawthaani huma aziyaaratu calaa aqsaami halaathatin yaa ummata alislaami faina wazaa'iru fii ma admarah fi nafsihi tadkiiratan bialaakhirah ثuma adducaa lahu walilamwaati bilcafwi waالصafxi can الzallaati walam yakun shadaar rixaala naxwaha walam yaqul hujraan ka qowli الsufahaa fatilka sunnatun atat sariixa fi sunani اlmuhbatati الصaxiixa aw qasada adducaa'a waltawasula bihim ila alraxmani jala wacalaa fabidcatun muxdaahatun dalaalah baciidatun can haadyi di risaalah wain daca almaqbuura nafsahu faqad ashraka biاllahi alcadiimi wajaxaad lan yaqbala allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan fayacfu canhu id kullu denbin muushaku lgufraani ila itikaada nniidi liraxmaani darsigeennaani waa kii toddobaad iyo fasalkii lixaad oo ka mid ah kitaabkeennii sullamu اlwusuuli ilaa cilmi اlusuuli fi towxiid اllaahi waitibaaci الrasuuli sala allahu calayhi wasalama oo uu iska lahaa alxaafid ibnu axmed ibni caliy alxakami faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fasalkaasoo min ashirki ama faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah ficlu man ruux falkiis iyo wuxuu sameeyey yatabaraku barakaysanaya bishajaratin geed aw xajaran ama dhagax barakaysanaya aw buqcatin ama boos iyo meel aw qabrin ama xabaal ayuu barakaysanayaa ow naxwahaa ama wax la mid ayuu barakaysan aw naxwihaa ama wax la mid ah yatakhidu xaalo uu samaysanayo daalika kaas almakaana ee booska ah ciidan meel lagu soo noqnoqdo uu ku ciidaysto iyo wa bayaani anna ziyaarata in la caddeeyo ziyaarada iyo booqashadu tanqasimu inay u qaybsanto ilaa sunniyatin mid sunno loo nisbeeyey iyo wa bidciyatin mid bidca loo nisbeeyey iyo wa shirkiyatin mid shirkinimo loo aaneeyey musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa fasalkan waxyaalo shirki iyo gaalnimo uu musanifku yidhi weeyaan oo ah qofku inuu barakaysta geed oo isyidhahda geedkanaad baraka ka helaysaayo geedkii ismarmariyo ama dhagax gooni ah ama buqco buqcadu waa meel boos ah buqco meel wey ama qabribu intuu yimid buu qabrigii ismarmarinayaayo baraka ka raadsanaya ama meelahaasoo dhan buu wuxuu ka dhiganayaa meelu ayaan markuu joogaba dib ugu soo noqdo uu barakaysto intaasba wuxuu musanifku sheegay inay shirki tahay man yatabaraku bishajaratin kow aw xajarin labo aw buqcatin saddex aw qabrin afar afar soo ma aha yatakidu daalika almakaana ciidan afartaa boos meesha qabrigu ku yaalla ama geedka ama dhaguxu ama booska ah meeshaa inuu kusoo noqnoqdo ciid ka dhiganahayo asagoo aaminsan barako gooniya inay leedahay sharciguna uusan barako ku xidhin intaasuba inay shirki tuhuu sheega waa qodobka koobaad qodobka labaad oo meesha fasalka kaga hadlaya waxaa weeye ziyaaro soomaaliga waxa weeye waa booqasho soo lama yidhahdo qof baa lasoo booqday booqashada meel la booqdaay saddex inay u qaybsanto mid sunnadii nebiga sal alla alay wasalam oo wanaagsan iyo mid bidca ahoon gaalnimo gaarsiisnayn iyo booqasho gaalnimo ah oo musanifku yidhi waa gaalnimo inaad meel soo booqatid oo gaalnimo ah saddexdaas qaybood ayuu musanifku u qaybiya marka booqashada marka waa laba masala meeshuu kaga hadlayo kitaab fasalkan wuxuu kaga hadlayo qodobka koobaad intaa horeo lasoo sheegay hal xabaa laga soo qaadaya man yatabaraku bishajaratin aw xajarin aw buqcatin aw qabrin aw naxwaha yattakidu dalika almakaana ciida meeshaas intaasu ku yaallaanbu wuxuu ka dhiganayaa meeluu kusoo noqnoqdo oo cibaado ahaan usoo aado oo ayada aaminsan yahay daatadeedu inay baraka hayso taas ayadaa waa shirki masalada labaad oo ka hadlay waxa weeye in meel lasoo booqdo oo meel la tago oo lasoo siyaarto saddex bay u qaybsantaa mid sunno ahoo wanaagsan iyo mid bidca ahoo xaaraam ahoo diinta wax gadaal lagaga soo daray oo ansax ahayn iyo mid qofkii sameeyaba uu yidhi diintuba ka baxayaaba oo gaallimuu sameeyey faslun haadaa kani faasilu mid wax kala saara weeye min ashirki gaalnimada waxaa ka mid a ficlu man ruux falki falku waa wax la sameeyo ficil waa fal qofkaanuu sameeyey ficlu man ruux falki yatabaraku barakaysanaya muxuu barakaysan bishajaratin geed aw xajarin ama dhagax buu barakaystay inta u yimid dhagax aan sharcigu waxba ku xiran xajarul aswadka oo kale waa la ismarmariyaa nebigeennaa ismarmariyey diinteennaa wax ku xirtay daatadiisuna waxba nooma awoodo waxna nagama dhimi karo laakiin nabigeennaa maray sal alla aleyh marka taas hadda ayada adilaa loo hayaa laakiin dhagax gooniyo meel yaalloo kaleeto aan sharcigu waxba ku xiran intaha timaad inaad tiraa barakaan ka raadina aw buqcatin ama meel boos meel aan sharcigu waxba ku xirin aw qabrin ama xabaal aw naxwahaa ama aw naxwihaa ama intaa wixii la mid ah yatakhidu xaaluu ka dhiganaya daalika kaas kee almakaana ee booska ah waa afartaa meelood lasoo sheegay iyo booska iyo ciidan meel lagu soo noqnoqdo iyo wa bayaani cadayn wa bayaani anna ziyaarata iyo in la caddeeyo ee ziyaarada iyo booqashadu tanqasimu inay u qaybsanto ilaa sunniyatin wa bidciyatin wa shirkiya ilaa sunniyatin sunnadii nabiga mid loo tiiriyey oo la odhanhayo waa soo booqasho saxoo sunnadii nabiga ah wa bidciyatin mid bidco loo tiiriyey oo loo aaneeyeyoo laleeyahay waa bidco iyo wa shirkiyatin mid shirkinimo iyo la wadaajin loo aaneeyey haadaa wa min acmaali ahli shirki min gayri maa taraddudin aw shaki maa yaqsudu ljuhaalu min tacdiimi maa lam ya'dan illaahu bian yucadama kaman yalud bibuqcatin aw xajari aw qabri maytin aw bibacdi shajari mutakhidan lidalika almakaani ciidan ka ficli caabidi lawthaani maaqa bayd weeyo afartaa bayd hal masalou kaga hadlaya wuxuuna kaga warramayaa musanifku shirki iyo gaalnimo inay ka mid tahay in qofku uu barakaystay geed iyo dhagax iyo qabri meesha ayadaana uu ka dhigto meeluu kusoo noqnoqdo oo ku cibaado ahaan usoo aado sharciguna uusan waxba ku xidhin haadaa al amru amriku haadaa sidaan kuusoo sheegay wey wa min acmaali ahli shirki ahlu shirkiga acmaashooda waxaa ka mid ah a ahlu shirki waa dadka ilahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiya oo dadka muslimiintaa waxaysan samayn weeyaan haadaa wa min acmaali ahli shirki ahlu shirkiga acmaashooda waxaa ka mid ah min gayri maa taradudin min hayri maa taradudin ka labalabayn la-aan iyadoon laga shakinayn laga laalaabanaynin aw shakin ama shaki la-aan maa shayga yaqsidu ay ulajula aadayaan aljuhaalu dadka aqoonlaawayaasha ah waxay u qasdayaan oo ah min tacdiimi maa shay weynayntiisa lam ya'dan uusan ogolaan allaahu alle bi an yucadama in la weyneeyo bian yucadama ay bitacdiimihi weynayntiisa waxaan alla ogolaano uusan odhan hala weyneeya inaad weynaysid waa acmaalu shirki bay ka mid tahay tusaalu bixiye wuxuu yidhi kaman sida ruux weeyaan yalud magangelaya bibuqcatin boos meel aw xajarin dhagax aw qabrin xabaal aw qabri mayitin dhe xabaal waxa weeyaan qof dhintay qabrigii aw bibacdi shajari ama geedaha qaarkood mutakhidan xaalow yahay mid ka dhiganaya lidaalika kaas almakaani ee booska qabriga iyo qayrkiiba ciidan meel uu ku soo noqnoqdo wadaalika arrinkaasina ka ficli caabidi lawthaan ka ficli caabidi lawthaan wadaalika arrinkaasina ka ficli caabidi lawthaani sanamyaalka kuwa caabuda falkoodoo kale weeye fal qof muslima lagu yaqaano iyo waxqabad qof muslima lagu yaqaana ma aha gaalaa dhaqankaa iskala buy masalada marka waa iska fududahay oo waa maxay waxyaalaha shirkiga ah oo aan shakiga lahayn waxaa ka mida ah buu yidhi wax aan sharcigu weynayntiisa amrin in cibaado lagu weyneeyo loo aado ayaa ayaa ka mid ah tusaalayaalla waa ka bixiyey kaman yalud bibuqcatin aw xajarin aw qabri meytin aw bibacdi shajari intaa mid ka mid ah qofkii maanta aamidaa derbigaan hadduu ismarmariyo inuu ka caafimaadayo oo janno ku gelayo oo cadaab kaga badbaadayo sharciguna derbigii uusan waxba ku xirin ousan odhan qofka ismarmaryaa janno gelahaya acmaalu ahli shirki waayo walidaalika nabigeena sal alla aleyh wasalam iyo saxaabada oo maalin wada socda bay waxay soo mareen saxaabadu qolyo geed barakaysanayo alaabta iyo surta daatu anwaad loo yaqaano markaasi waxay ku rahen nebi allow annagana geeddaanaan rabnaado kale inaa loo sameeyo oo aan barakaysanno markaasaa nebigu yidhi ilaahay baa weyn wallaahi waa sidii reer bani israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum ilaah aaliha sida kuwaanba ilaahya u leeyihiin annaga ilaah noogu sameeday reer bani israa'iil ay yidhahdeenoo gaalnimada ahayd sidii baad maantana idinku codsanaysaan buyi joojiya hawshaa maxaa keenay geed aan sharcigu waxba ku xiran bay yidhaahdeen waxbaan ku xirayna haadaa kani al amru arrinkaasu waxaad leedahay al amru arrinku haadaa sidaan wey wa min acmaali ah, wa min acmaali ahli shirki shirkiga dadkiisa acmaashooda waxaa ka mid ah min hayri maa taradudin adoon ka labalabaynayn macnaha adoon ka noqnoqonayn oo shaki ka qabayn ow shakin ama shaki la-aan maa shayga yaqsidu ay u jahaysanayaan oo u qasdayaan aljuhaalu aqoonlaawayaashu oo ah min tacdiimi maa shay weynaynti lam ya'dan uusan ogolaan allaahu alle bian yucadamaa in la weyneeyo Ah, bian yucadama in la weyne wey aliftu waa alifulilaaqoo gabigu ku qurxinaya kaman yalud bibuqcatin aw xajari wadaalika arrinkaasuna kaman ruux oo kale weeye yalud magangelaya yuu magangelayaa bibuqcatin meel meel boos ah aw xajari ama dhagax xajarin dhagax aw qabri meytin ama qof dhintay xabaashiis ayuu inta dul istaago buu gargaar iyo guul weydiisanayaa aw bibacdi shajari ama geedaha qaar ka mid ah mutakhidan xaalo uu yahay qofku mid ka dhiganaya lidaalika kaas almakaani ee booska ah ciidan ciid ayuu ka dhiganaya ka ficli caabidi lawthaani wadaalika arrinkaasina ka ficli caabidi lawthaani kuwa sanamyaalka caabuda ficilkoodoo kaleeto weeyaan bificil qof muslim lagu yaqaana ma aha huma aziyaaratu calaa aqsaami halaahatin mima kahalaahatin ya ummata alislaami fa ina wazzaa'iru fii ma admarah fii nafsihi tadkiiratan bilaakhirah huma addacaa lahu walilamwaati bilcafwi waasafxi can izallaati walam yakun shadarri xaala naxwaha walam yaqul hujran ka qowli sufaha fatilka sunnatun atat sariixah fi sunani almuhbatati asaxiixa maaqa bayd wey shantaa baydna wuxuu musanifku kaga hadlayaa oo uu rabaa inuu kaga hadlo inay siyaarada meel lasoo siyaartoo lasoo booqda qaybsanto oo ay u qaybsanto waxaa weeyaan shantaa baydba maaha waa inta soo socota dhan intaasu kaga hadlaya laakiin shantaan bayd wuxuu kaga hadlayaade horeeto ziyaarada wanaagsan oo booqasho aad meel soo booqato sharciga ahoo sunnadahoo fiican midaytuu kaga hadlaya shantaa bayd inta soo socotana ziyaarada khaldan buu kaga hadlayaa ziyaarana waa carabi laakiin soomaaligeed waxa weye waa soo booqasho meel in soo booqdo uma ziyaaratu ziyaarada calaa aqsaamin qaybo ayay u qaybsantaa calaa aqsaami halaahatin saddex qaybood bay u qaybsantaa ama waxaad odhan kartaa calaa aqsaamin qaybo dushood mid ku sugan weeye halaahatin ee saddexa yaa ummata alislaami islaamka ummadiisiiyey ummadda islaamka ahay ziyaarada meel lasoo booqdaayay saddex qaybood bay u qaybsantaa maxay taha tii sunnadaahydoo wanaagsanayd buu ka hadlayaa muxuu ugu bilaaba ayada ta ayadaa sharaf iyo wanaag le labada kale waa khalad wuxuu yidhi fa inna waa hadduu niyeysto azaairu qofka meel soo booqanaya azzaa'iru qofka meel soo booqanaya hadduu niyeysto fii maa shayga admarahu uu ku qariyay fii nafsihi naftiisa ha naftiisa wuxuu gashaday hadday tahay tadkiratan xusuus bil aakhirati aakhira uu kusoo xasuusanayo soo booqashada uu qabrigan soo booqday huma adducaa'u ducayn lahu qabrigan loo duceeyo iyo walil amwaati dadkii dhintay oo qubuurtaa ku jirayba oo loogu duceeyo bil cafwi ilaahay inuu caafiyo dhaafo iska cafiyo iyo wasafxi inuu iska dhaafo can izallaati simbirarxashada iyo khaladkii ka dhacay ilaahay uu ka cafiyo intaasna uu ku duceeyo walam yakun uusan ahayn shadda mid adkaystay arrixaala rarka naxwahaa qubuurta xaggeeda walam yaqul uusan dhihin hujran hadal kharib hadal xaaraam oo xun ka qowli sufahaa sida dadka doqomada ay yidhaahdaan oo kaleeto wax magaratada ah fa tilka taasi sunnatun sunno weeye sunnadaasoo ata timid sariixatan ayadoo cad fi sunani axaadiistii bay ku timid almuhbatati ee la sugay alsaxiixati ee saxiix ahayd xagga sanadka iyo xagga matrigaba shantaa bayd intaasu kaga hadla muxuu kaga hadla ziyaarada qabriga lasoo booqanayo ujeeddada iyo danta aad ka leedahay hadday tahay qabrigan markaad tagtay adigu kuwaana qaado markaad hadda qubuurta tagtay meesha qubuurta waad yaabi waxaad arkaysaa miiskan yarkaa wax wax yar ka wada roonoo tuura ku wada muuqanayo ciidu ku wada rogan tahay kulli qubuurta dhan waa saasaad arkay mid mid baa laga yaaba xoogaa in la dhiso dusha markaa saa uga eegtid waa iswada leela egyihiin qubuurtu laakiin gudahooda dadka ku jiraa waa kala duwan yihiin qayb baa laga yaabaa cadaab ilahi inay ku jiraan oo ilaahay cadaabayo qayb baa laga yaabaa janno ilahay inay ku raaxaysanayaan inaguna ma ogin waxa ka jira waa soo dul istaagaynaa ilahay ahdi in naxariistanlana waa iska dhaafayna malafan qodobka marka meeshaa markaad timaadid waxaad ogaanaysaa dadkaan dhintay say maanta waa dhinteen shalay waxaad ahaan jirtay ad waxay ahaan jireen sidaad maanta tahoo kale way noolaan jireen way shaqaysan jireen mustaqbalkooda iyo waxay ka fakeri jireen see u noolaataan oo adduunkaa wax u noqotaan bay ka fakeri jireen laakiin adigoo weli fakarahayo isla wax sii qabsadaa geeridu ku timid halkaasay gale mid ka mida ah wuxuu jeclaan lahaa in hal mara lasoo soo celiyo laa ilaha illa allah uu yidhaahdo hal mara oo laga aqbalo dib loo celiya markaas laakiin ma u suurtoobayso inaad ku waana qaadato tiraad kolley halkaasaad galaysaa camal fiican la imaam haddaad u imaanaysid waa sax inaad qabrigaa qofka ku jiro u ducaysid haddaad u imaanaysidna waa sax oo tiraahdeed ilaahiw waxaa weeyaan qofkaa u naxariiso intaa hadday hawshu tahay safarra aadan usoo gelin haddee qubuur caadiyo kuu dhow ay tahay intaas ayadaahi waa sunnadii nebiga sal alla alay wasalam wuxuna aadan ku hadlin qabriga markaad timaadid waxba xun aadan ku hadlin qabrigii baad u ducaysay anna waa kuwaana qaadatay safar umaadan gelin sunadii nabiga weeye sal alla aleh wasalam wax khilaafana masaladaasi ma ileh inay sidaasu sax tahay intaasu ka hadla uma ziyaaratu booqashada qabri lasoo booqdo hadda qabri buu ka hadlayaa calaa aqsaamin qayba dushood ayay ahaatay halaathatin ee saddex yaa ummata alislaami islaamka ummaddiisiyey calaa aqsaami halaathatin calaa aqsaamida hore ma tanwiinsanaa o markaynu macnaynayno oo sababtu waxa weeye beytku kan horuu rabaa inuu waafajiyo qaybta dambuu rabaa inuu waafajiyo shadriga dambe calaa alaaati calaa aqsaamin qayba dushood ayay ahaatay halaahatin ee saddex ayaa ummata alislaami islaamka ummadiisiiyow fa inna waa hadduu niyeysto azaa'iru qofka mee qabriga booqanaya fii maa shayga admarahu uu ku qarsaday fii nafsihi naftiisa hadduu u niyeysto tadkiratan waana qaadasho muxuu ku waana qaadanaya bil aakhirati ama xusuus tadkiratan xusuus bil aakhirati meeshaan ayadaa aakhiro uu kusoo xusuusto uma ducaa haddana uu uula qasdo inuu u duceeyo lahu naftiisa lahu waa maxay waa isla asaga asaga isu ducaynaya iyo walil amwaati kuwa dhintay oo qubuurtan ku jiraba uu u duceeyo walam yakun uusan ahayn shadda mid adkeeyey arrixaala rarka naxwahaa qubuurta xaggeedana aan u safrin caadi u aado mid u dhowo soo booqday walam yaqul awsan odhan hajran hadal xun ka qowli sufahaa sida dadka wax magaratada hadalkooda oo kaleeto oo dadba qubuurtii markay yimaadaan qubuurtii baryahaya oo madad iyo waxay weydiisanayaan gurmad sidaa kuway samaynayaan kuwa kuwaa siday sameeyaan oo kalena aan samayn fa tilka taasi sunnatun sunno weeye sunnadaasoo ata timid sariixatan xaalay tahay mid cad oo cad ahay fi sunani axaadiidtii ayay ku timid sunanka axaadiista loola jeedaa almuhbatati ee la sugay oo aan daciifka ahayn alsaxiixati ee saxiixa xagga sanadka iyo matniga intaba meesha musanifku uu leeyahay walam yakun shadarri xaala naxwaha xadiid baa jira nebigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalama laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaahati masaajida rarka looma adkaysto looma safro ilaa saddex masaajid maahane masjidulxaraam iyo masjidka nebiga sal alla aleyhi wasalam iyo masjidul intaa meelaan ahayn in safar cibaado loo aado oo khaas ah waxa weeyaan waa masale culummadu ay ku kala aragti duwan yihiin ayib musanifku laakiin wuxuu maray masaladaas inay tahay masala bidciya oo aan waxa weeyaan sugnayn buu mari doonaa waa arki doonaaye mar haddaadan adigu rar adkaysan ee meesha caadada isaga soo booqatay waa caadi haddaad rar adkaysatidna waa arki doono wuxuu yidhi ow qasada adducaaa waatawasula bihim ila alraxmaani jalla wacalaa fa bidcatun muxdathatun dalaalah baciidatun can hadyi dirrisaala halkaa maqa bayd wey labadaa baydna wuxuu kaga hadlayaa qabrigii markaad tagtoo soo booqatid haddaad qabriga agtiisa ku ducaysatid ka war ama dadka qabrigan ku jira aada ku tawasusoo tidhaahdid ilaahyow waxaan ku weydiisanayaa qabriga meeshaan ku jira fadligiisana aan kugu weydiisan inaad waxaa isi ii tarto isiis ilaahu waxaan ku weydiisan qabriga qofkaan ku jira qabrigaan qofka ku jiro qof hebel ah waxaan kugu weydiisanayaa jaahiisa iyo waxa weeyaan iyo sharaftiisa waxaan kugu weydiisan waxaa inaad isiis sidaa hadduu yidhaahdo musanifku wuxuu yidhi waa bidcu laba maslo marka bidcada ku sheega aw qasada adducaa waa qof ducaysanaya oo qabrigii wuxuu rabaa inuu ku ag ducaystaba wuxuu aaminsan yahay qabriga agtiisa in wax lagaga aqbalayo ama maahane qabrigii markuu tegay ilaahay buu baryo wuxuu leeyahay ilaahu waxaan ku weydiisan qofka qabrigan ku jira fadligiisanaan kugu weydiisan waxaa isi musanifku wuxuu yidhi taasi waa bidcu ilaahina muusan fasixin in la yidhaahdo waa baadinimo dhunsan hadigii nebigana waa ka fogtahay bi sala allahu alayhi wasalam in qabriga agtiisa lagu ducaysto duca ayadoon loola qasteen kaleeto wax mushkila mal haddaad qofkii markaad soo booqatid aad tidhaahdid ilaahay idinkai annagaba waxaan idiin weydiinayaa dambi dhaaf iyo inuu idiin naxariisto dee qabriga agtiisa aad ku ducaysatay laakiin qasadku wuxuu ahaa soo booqashada qofka aad soo booqatay taasi wax mushkilaa ma leh laakiin mar walba qofku inuu aaminsan yahay qabriga agtiisa unbaa wax lagaga aqbalahayaoo uu ka aaminsan yahay daatada shakhsigan macno gooniya inay xambaarsan tahay agtiisa in lagu baryaayo taas ayadaana sharcigu uusan wax ku xirin markaas dhib baa ka imaanaya markaas markaasi khalad noqonaysa marka iyo khalad noqonaysa aw qasada ama wuxuu ula qasday adducaaa duco ayuu u qasday iyo watawasula tawasul iyo ku gaarid bihim dadkii asxaabulqubuurka ahaa ayuu ku tawasulayaa yuu ugu tawasulayaa ilaa araxmaani allaha raxmaanka ah jalla weynaayo wacalaa sarreeye ow qasada wuu u qasday adducaaa baryo sida salaad iyo ictikaaf iyo waxyaalaha la midka iyo baryo iyo watawasula tawasul iyo gaarsiin gaarid ama ugu dhowaansho atawasul tawasul maxaan kusoo marra ereyga atawasul macnihiisi ibnukahir uu kasoo guriya muxuu ahaa abu qataada yataqarab soo maaha watawasula iyo dhowaansho bihim asxaabulqubuurka uugu dhowaado asxaabulqubuurka ilaa raxmaani allaha raxmaanka ah ilaahow waxaan wax kugu weydiisaan qofka qabrigan ku jira fadligiisa ilaah raxmaanka marka inuu ku weydiisto ku gaaro ugu dhowaado jalla weynaayo wacalaa sarreeye wuxuu yidhi fa bidcatun taasi waa bidcu muxdathatun oo gadaal laga keenay dalaalatun oo baadi ah baciidatun oo ka fog can hadyi risaalati risaalada kii u saaxiibka ahaa hadyigiisiiyo waddadiisiina ka fog nabi maxamed buu la jeedaa sal ly slam waddadaasi waddadii nabiga waa ka fog tahay can hadyi dirisaalati risaalada kii u saaxiibka ahaa qur-aanka iyo fariinta wanaagsanah oo nebi moxameda waddadiisii mid ka fog weeye wain daca almaqbuura nafsahu faqad ashraka billaahi alcadiimi wajaxad lan yaqbala allahu tacaala minhu sarfan walaa cadlan fayacfuu canhu id kullu denbin muushaku lgufraani ila ittikhaada niddi lilraxmaani maaqabayduu yih saddexdaa baydna wuxuu kaga hadlahayaa waa ziyaarada shirkiga ah qabri baad soo booqatay booqashadii aada soo booqatay inaad ajar iska heshid ka heshid u kaadiyo waad ku gaaloobaysaaba tii hore waxay ahayd shantii baydoo hore aziyaara waxa weeyaan sunniya ilaa sunniyatin bay u qaybsamaysay soo ma ahayn sunniyay ahayd baydadkii labaad oo dhexda ku jirayna oo qasada aducaa'a watawasula bihim ila araxmaani jala wacalaa fa bidcatun muxdathatun dalaalah baciidatun can hadyidi risaala labadaa beydna wuxuu kaga hadlahayay musanifku suu yidhi waa ziyaaratun bidciya saddexdan beyd oo soo socotana wuxuu kaga hadlahayaa waa ziyaaro qabri lasoo booqday laakiin shirki ah maxay tahay wuxuu yidhi wa in dacaa hadduu baryo qofkii qofkee kii wax soo booqday almaqbuura kan lagu aasay meeshan oo lagu xabaalay nafsahu naftiisuu baryey faqad ashraka wuu shirki sameeyey wuu la wadaajiyey dhe billaahi alle allihii alcadiimi ee weynaa wa jaxada wuu diiday xaqa xaq allahi bay ka dhiganta ilahay xaqiisiina wuu diiday lan yaqbala ma aqbalayo allaahu alle tacaalaa sarreeye minhu ruuxaas qabriga baryaya sarfan wax sunno ah walaa cadlan iyo wax waajib ah oo fa yacfuu markaa ilaahay uu cafiyo canhu arrinkaas xaggiisa kama cafinayo id kullu dembin dembi kasta muushakul gufraani wuxuu u dhow yahay in la dhaafo ila itikhaada niddi ila itikhaada niddi shariik in loo sameeyo maahane liraxmaani allaha raxmaanka ah shariik u samayntiisa maahane musanifku wuxuu leeyahay qofkii qabri soo booqday oo qabrigii baryay ilaahay ma baryan yaah ilaahu qofkan qabrigiisa waxay u siina ma odhan intuu qabrigii yimid buu wuxuu leeyahy qabri hebel wadaan ku baryahayaa jannada ige cadaabka iga badbaadi caruur isii roob keen sidii ilaahay loo baryi jiray iyo xuquuqdii ilaahay u khaaska ahayd ayuu u leexiyey qabrigan mar hadduu qofkii qabriga ku jiray sidaa u baryayo faqad ashraka billaahi alcadiimi wajaxad faqad ashraka wuu la wadaajiyey billaahi allihi alcadiim ee weynaa ayuu xuquuqdiisii cid kale ugu daray wajaxada wuuna diiday mar hadduu ilaahay u shirki sameeyey qof mushriga ilaahay wax kama dhaafo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika dembigiisa alla dhaafi maayo hadduusan ka toobadkeenin salaad sunnaaha uu tukaday iyo mid waajibana midna alla ka aqbali maayo sababtuna waxa weeye dembi walba waxaa suurtagala ilaahay inuu dhaafo ilaa shirkiga maahan laakiin qofku hadduu ilaahay shirki u sameeyo ilaahay ka dhaafi maayo hadduusan ka toobadkeenin wa in dacaa qofkii hadduu baryo wax soo booqanayay almaqbuura kii la qabriyayoo la aasay ayuu baryay nafsahu naftiisuu baryay qofkii qabriga ku jiru toos u baryaya faqad ashraka wuu la wadaajiyey billaahi alle allihii alcadiimi ee weynaa ayuu xuquuqdiisii cid kale la wadaajiyey wajaxada wuuna diiday lan yaqbala ma aqbalaya allaahu alle tacaalaa sarreeye minhu ruuxaas sarfan sarfi maxaa ku macnayn wax sunnaha ilaahay ka aqbali maaya salaad iyo soonkay dooni ha noqotayo sadaqo walaa cadlan wax waajibana ilaahay ka aqbali maaya salaad iyo soon iyo sadaqo iyo sake kay dooni ha noqoto fa yacfuu markaa ilaahay u cafiyo canhu xaggiisa macnaha ma dhacaysa weeye id kullu denbin denbi walba muusha kul gufraani in la dhaafo ayuu u dhow yahay ila itikhaada niddi shariig u samayntiisa maahane liraxmaani allah raxmaanka allah raxmaanka qofka shirki u sameeya dembigaa alla ma dhaafo hadduu qofku sidaa ku dhinto laakiin intuu nool yahay hadduu u toobad keeno ilaahay waa ka dhaafayaa toobad sax hadduu la yimaad wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin